bilowgay adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgay adduunyada baratankii bilowda bilowgay adduunyada baritankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorreediyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee januari labada kun afar barnaamijka ciyaaraha door kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaan ku eegi doonaa qodobo ay kamid yihiin koobka qaramada qaarada afrika kulmadii la ciyaareen eegi doonaa xulka wadanka senegal ayaa saddex gooli waxba ku garaacay xulka wadanka gambiya sidoo kaleeto cameruun iyaguna taaka ayaa loo dhigay xulka wadanka guini ayaa hal gooli hal gool ay la galeen algeria iyaguna angola ayay hal iyo hal la dhaafi waayeen sidoo kaleeta saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulamada aasiyan kaabka la ciyaaray aynu eegi doonaa xulka wadanka south korea oo sanadkan laleeyahay waxa uu ka mid yahay xulalka loo saadaalayn karaya ku guuleysiga koobka aasiyan kaabka ayaa saddex gool iyo hal waxay ku garaaceen xulka wadanka baxreen sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa saaxiibada kulmada la ciyaari doono koobka qaramada qaarada afrika burkina faso weliba xulka mauritaniya ayaa wada ciyaari doona sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa xulka wadanka tunuusiya iyaguna caawa waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka namibia sidoo kaleeto mali iyo waliba sood africa ayaa wada ciyaari doona caawa kow iyo tobanka habeenimo markii la gaaro sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa eh, linal misi ayaa ku guuleystay xidiga ee eh, ugu fiican fifa ee ka halka sidoo kaleetana ee eh, abaalmarino kala duwan ay bixiyeen fifa the best sanadka qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal kooxa kubadda cagta united chelsea markan waxay ku dagaalami doonaan ciyaaryahankii hore kooxa kubadda cagta real madrid karim benzema kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhuriyadiyo kulmiye magaalada muqdisho waayah dhegeystayaal haddaynu ka bilaabno barnaamijka ciyaaraha duhuriyadiyo kulmiye magaalada muqdisho waxaa la bixiyey abaalmarinta xidiga adduunka ugu fiican ee fifa haddaba markii aynu eegno fifa ayaa sanad weliba waxay sameysaa ama ay bixisaa eh, kooxda ugu fiican xidiga ugu fiican macalinka ugu fiican shaxda ugu fiican xaflada qabanqaabadeeda ee eh, wadooyinkii ugu dambeysayba waxaa laga dareemayay gudaha magaalada london waxaana xaflada markaa dabcan oo xalay la qabtay eh, sagaalka habeennimo ama saddex saac abaalmarintan xidiga ugu fiican ayaa ah mid marka abaalmarinta ciyaaryahaan markaa wacdareeya haddaba xidiga reer argentina linal misi ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican sanadkii hore waxaana uu ku garaacay xidiga u ciyaara koox kubadda cagta mancity ninka lagu magacaabo halan iyo weliba ciyaaryaanka lagu magacaabo kilimbabe beb guardiola sidoo kaleeto sbeleti iyo weliba simeon izagi ayaa ku tartamaya abaalmarinta tababaraha ugu fiican halka tubadkatuba yaasiin bonow iyo weliba ninka lagu magacaabo ederson ay ku tartamayeen abaalmarinta golhayaha ugu fiican haddaba markaynu eegno beb gordiola ayaa ku guuleystay abaalmarinta tababaraha ugu fiican sanadka beb gordiola ayaa ku guuleystay tobabaraha ugu fiican adduunka sanadkii lasoo dhaafay kadib markii uu kooxdiisii uu ku hogaamiyey shan kooba ah marka beb gordiola isagu boqolkii boqol waa u qaalmaa inuu ku guuleysto abaalmarinta macalinka ugu fiican dunida ee sanadkii guardiola ayaa ku garaacay abaalmarintan ee tababaryaasha kale ah ee tababaraha lagu magacaabo simoni zagi oo talyaaniga ah, iyo ninka lagu magacaabo lesiano spaleti spaleti markii aanu eegno dabcan waa wacdiray sanadkan simoni zagir sidoo kale haddaba shaaxda ugu fiican labadkunsadeylabaatanki lasoo dhaafay waxaa hogaaminaya tubadkati oo golhaya ah john stones kyle walker ruben dias sidoo kale benada silva jodi billingham kevin brunia sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo halan imbabe mis iyo fenisia chia marka waxaa leeyahay shaxdan sababta maxay tahay loogu tagay ciiryaanka loo magacaabo rudri oo safka koowaad muhiim u ah kooxda kubadda cagta mancity marka waxaa leeyahy shaxdan fifa waxaa laga rabay inay ku darto ninka loo magacaabo eh, rudri oo goolka guusha xataa u dhaliyay kooxda kubadda cagta mancity finaalka champions leaga hadaba golhayaha mancity oo ku guuleystay golhayaha ugu fiican adduunka sidoo kaleetana goolhayaha kooxda mansity ee darson ee ku guuleystay goolhayaha ugu fiican adduunka sanadkii lasoo dhaafay isaga oo abaalmarinta ku garaacay goolhayaasha sida dubad katwa iyo simbonow miisi ku guuleystay abaalmarinta thebesti marka sidoo kaleeto xidiga kooxda eh, inter miamil misi ee ku guuleystay abaalmarintan xidiga ugu fiican adduunka thebest marka arintan waxaa laleeyahay eh, leonel misi waxaa dabcan kaga qalmiyay ninka lagu magacaabo eh, ciyaaryahaanka kale ee aadka u badan ee haalan haddaba lionel mesy isagu waxa uu leeyahay aad ayaan ugu faraxsanaa abaarinta ku guuleysto wax badan ayaa dabcan sanadkii lasoo dhaafay marka markaynu eegno waxaa jira eh, dabcan lionel mesy ayaa helay dhibcaha ugu badan marka eh, dabcan sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, haalan ayaa kamid ah isagana xidigaha dhibcaha ugu badan helay sidoo kaleeto kelin babe laakiin dad badan ayaa isweydiinaya maxay tahay sababta linan misi uu ku guuleystay abaalmarintan dad badan ayaa dhaliil ka keenay fifa waxaa laleeyahay waa ku qaldan yihiin linal misi ay siiyaan abaalmarintan maadaama linal misi iyo halan sanadkii hore halan uu qalmay boqolkii boqol abaalmarinta ku guuleysto haddaba xidiga kooxda inter miami linal misi waxaynu ognahay ku guuleysta abaalmarintan the best ama xidiga ugu fiican dunida misi ayaa abaalmarinta ku garaacay xidiga mancity eden halan kaas oo uu shidan ka dhigay gudaha wadanka ee ingiriiska xidiga linimeysi abaal ayaa loo caalim saaray xidiga ugu fiican adduunka inkastoo labada xidig ba isku dhibco ahaayeen labada xidig ayaa helay min afartan iyo sideed dhibco tartanka abaalmarinta laakiin miisi ayaa loo doortay xidiga ugu fiican adduunka sanadka labadakunsdexlabaatanka ee sanadkii hore sababta linal misi uu guuleysay abaalmarintan ayaa in dabcan tirada codadka kaalinta koowaad uu ka sareeyay ninka lagu magacaabo haalan miis ayaa helay codadka kaalinta koowaad in ka badan eh, xidiga haalan taas ayaana keentay in miisi uu ku guuleysa abaalmarintan markan eegno xeerka labiiy tobanaad ee fifa ayaa sheegaya in hadii labada xidig ay isku dhibco noqdaan tartanka abaalmarinta in la qiimeyn doono xidiga hela dhibcaha ugu badan ee codeynta kaalinta koowaad marka taas ayaa ka dhigan in leonel miisi waxa weyaan isagu kaalinta koowaad uu galay sidaas inuu ku noqday xidig ugu fiican dunida sanadkii lasoo dhaafay waahay dhegeystayaal dhanka kaletana hadii aynu eegnana dabcan waxaa jira kulmo xiiso badan oo la ciyaari doono koobka qaramada qaaradda africa sidoo kaleeto kulmo xiiso badan ayaa la ciyaaray markaynu eegno sanadkan koobka qaramada qaarada africa waxaa leeyahay waa uu xiiso badan yahay oo sanadkan waxaa leeyahay afar wadan ayaa jira oo dabcan ku guuleysan karaya koobka mundiyaalka ama koobka qaramada qaaradda africa sanadkii ugu dambeeyay senegal ayaa ka qaaday xulka wadanka masar marka waxaa laleeyahay senegal iyo masar waxay kamid yihiin xulalka sanadkan aadka u khatarta badan xataa efrocost ama wadanka qodofo lagu magacaabo ayaa dabcan laleeyahay waxuu kamid yahay wadamada aadka u khatarta badan sidoo kale wadanka algeria inkastoo barbare ay galeen laakiin cameroon xataa waxay kamid yihiin wadamada aadka loo saadaalinayo sanadkan inay meel fiican ka gaari karayaan koobka qaramada qaarada africa hadaba Eh, haddiinu eegno kulmadii la ciyaaray eh, dabcan xulka wadanka senegal ayaa ku furtay guul muhiim ah oo ay ka gaareen xulka wadanka gambia marka saddex gool iyo waxba ayay ku garaaceen xulka wadanka senegal xulka wadanka ee eh, lagu magacaabo geni marka waa gambiya weeyaan haddaba ciyaartan markaynu eegno waxa uu kulan markaa xiiso badan waxaa dabcan kulankaasi waa kulan ay u qalmeen xulka wadanka senegal inay markaa gool ka gaaraan xulka wadanka gambia ciyaaryahanka lagu magacaabo bebe gaya ayaa goolka koowaad bilaabay marka ciyaaryahankan ayaa dabcan noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey u dahfura xilli ciyaareedkan koobka qaramada qaaradda africa gaar wadanka senegal haddaba gaya waa ciyaaryahan tirsan kooxda kubadda cagta olombic marcel marka ciyaaryahankan waa afar iyo labaatan sano jir waxaa laleeyahay waxaa doondoonaya kooxo waaweyn marka sidoo kaleeto ciyaaryaanka lagu magacaabo kamara waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waxaana lagu magacaabay ciyaaryahanka laminaya lamina kamara waa ciyaaryahaan dhashay kowdii january labada kun waa labaatan sano jir marka ciyaaryahaankan ayaa dabcan goolkiisii dhaliyey waa ninka lagu magacaabo ismaaciil sar ayaa ka caawiyey kadibna isla asaga ayaa siddeetan daqiiqo dhaliyay marka laba gool ayuu dhaliyey isagoo dabcan xulkiisa wadanka senegaal ay uu ku hogaamiyey guushii ugu horreysay ay marka gruubkan waa gruub c senegal saddex dhibcood ay leedahay cameron hal dhibcood geni hal dhibcood gambiana wax ma lahan marka eh, gruubkan waxaa la saalaalinayaa in senegal kaalinta koowaad ay soo bixi doonto cameron sidoo kale geni sidoo kale wala arki doonaa sanadkan haddii wacdaradawada ay sii wadan doonaan marka sedio maaney isaga xalay gool muusan dhalin laakiin gool ayuu caawiyey goolka ugu horreeyay bebesar uu dhaliyay waa bebe gaya marka waxaa la ammaanaya ninka lagu magacaabo aliyu ciise oo ah tababaraha xulka wadanka senegal senegal waa wadankii ugu dambeeyey ku guuleystay abaalmarintan koobka qaramada qaaradda africa marka waxa weeyaan sanadkan waynu arki doonaa hadii ay ku guuleysan doonaan koobkan qaramada qaarada africa sanad qurux badan ay qaadanayaan xulka wadanka senegal marka sanadkan waxaa leeyahay sedio mane mar kale ma siin doonaa xidiga ama ma noqon doonaa xidig markaa u acdiray xulka wadanka senegal waayahay dhegeystayaal hadii markan aynu eegnana kulamada kale la ciyaari doono waxaa jira kulamo xiiso badan oo markaa la ciyaari doono koobka qaramada qaaradda africa markaynu eegno eh, dabcan waxaa jira kulamo markaa dabcan eh, aan la saadaalin karin cidda guuleysan doonta koobka qaramada qaaradda africa eh, xulka wadanka burkina faso waxaa ula ciyaari doona xulka wadanka britania gruubkan waa gruubka d marka xulka xulka moritania weliba burkina faso markii ugu dambeysay oo ay wada ciyaaraan waxay ahayd toddobiiy tobankii october labada kun saddex labaatanka markaasi xulka wadanka burkina faso laba gool iyo xal ku garaacay laakiin kulan heer caalami ah ay wada ciyaaraan labadan wadan burkina faso iyo moritania waxay ahayd labaiy labaatankii maaj sanadka laba kun markaasina xulka burkina faso laba gool waa hal gooli waxba ku garaacay koobka qaramada qaarada africa laba kun sirreebkiisa haddaba markaynu eegno xulka burkina faso eh, shantii kulan ugu dambeysay oo ciyaaray laba saddex kulan iy badiyay hal kulanna eh, waa la garaacay halka hal kulanna barbaro gale halka xulka mauritania iyaguna shantii kulan ugu dambeysay keliya hal kulan ay badiyeen laba kulan laba kulan barbara ay galeen laba kulanna waa la garaacay marka gruubkan waxaa la saadaalinaya algeria kaalinta kuwaad kaga soo gudbi doono angola sidoo kale sanadkan aad aad ay u khatar badan yihiin waynu arki doonaa halka sidoo kale burkina faso ee mauritania sanadkii anu arki doono cidda soo gudbi doonta laakiin gruubkan keliya waxaa lagu ogolyahay laba wadan ama angola ama algeria ama burkina faso ama mauritania marka laba wadan ayaa hari doona halka xulka wadanka tunisia iyaguna caawa la ciyaari xulka wadanka eh, waa xulka wadanka namibia lagu magacaabo hadaba tunisia markii ugu dambeysay oo kulan heer caalami ah wada ciyaaraan waxay ahayd koobka qaramada qaarada africa kun sagaal boqol sagaashan todobadii todobiyi tobankii agosto marka kun ayaa ugu dambeysay markaasina afar gool iyo waxba ayaa lagu garaacay xulka wadanka namibia waanu arki doonaa eh, haddii kulankaana ay guul gaari doonaan weligood waxay kulmeen saddex kulan saddexdii kun ugu dambeysana ama saddex kulan ay kulmeen tunisia ayaa eh, ku garaacday ama garaacdayba xulka wadanka eh, namibia haddaba xulka wadanka namibia markaynu eegno shantii kun ugu dambeysay hal kulan ay badiyeen laba kulan saddex kulan barbare ay galeen hal kulanna waa la garaacay halka xulka wadanka tunisia iyagu waxa weeyaan shantii kulan ugu dambeysay ay markaa ay ciyaareen shantaasi kulan afar kulan saddex kulan ayay badiyeen hal kulan barbaro hal kulanna waa la garaacay markii ugu dambeysay la garaaco waxay ahayd todobiy tobankii octoobar laba markaasina xulka wadanka jabaan ayaa laba goolay waxba ku garaacay xulka wadanka tunisia marka gruubkana waa gruub e xulka wadanka mali xulka wadanka namibia south africa iyo weliba tunisia ayaa gruubkan ku jira marka gruubkan waxaa leeyahay tunisia fursad fiican ay haystaa marka maali xataa iyaguna ma yareystaan south africa xataa iyagu waxaweyaan sanadkan waxay doonayaan inay meel fiican ka gaaraan tartanka koobka qaramada qaaradda africa south africa iyo weliba xulka wadanka maali iyaguna wada ciyaari doonaan caawa kow iyo tobanka habeenimo labadan wadan south africa iyo weliba maali waraan lix jeer ay kulmeen saddex jeer barbaro laba kulanna waxaa badisay xulka wadanka ee lagu magacaabo south africa marka halka hal kulan ay badisay xulka wadanka maali markii ugu dambeysana labadan kulan heer caalami wada ciyaaraan waxay ahayd shan iyo tobankii january laba kun afariyo tobanka markaasina xulka wadanka south africa iyo maali barbar ay ku heshiiyeen marka markii ugu dambeysana markaynu eegno labadan xul kala badiyaan waxay ahayd kuwa tarfinaalaha koobka qaramada waa koobka kaaf ee labada kun saddexiy xulka wadanka south africa gool kolaadyo lagu garaacay saddex gool iyo hal waxay ahayd labadii februaario laba kun saddexiy xulka wadanka maali ayaa dabcan garaacday xulka wadanka south africa laba kun koobka kaaf marka waynu arki doonaa waa koobka qaramada qaaradda africa wey markii ugu dambeysay ay labadan kulmaan marka waa kulamo xiiso badan dhanka kaleetana asian cabna waa la ciyaari doonaa waxaynu ognahay kulamadii shalay la ciyaaray asian cab xulka wadanka south korea ayaa waxay ku garaaceen saddex gool iyo hal marka xulka wadanka baxreen ay saddex iyo hal ku garaaceen marka sanadkan waxaa aada u wacdareynaya ciyaaryaanka kooxda kubadda cagta ee b h e, ciyaaryaanka lagu magacaabo king in lee marka ciyaaryahankan waa laba iyo jir sagaaliyo tobankii februaayo ayuu dhashay marka waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan xulka wadanka ee south korea isagi iyo son waxay ka mid yihiin ciyaaryahanada aadka ugu khatarta badan kow iyo labaatan kulan ayuu ciyaaray kingin lee xulka wadanka south korea kow iyo labaatan kulan lix gool ayuu dhaliyay shan goolna waa wahaawiyey marka eh, ninka lagu magacaabo son isagu waa kabtanka xulka wadanka ee eh, south korea xil ciyaareedkan markaynu eegno waa ciyaaryahaanka ugu khatarta badan eh, markaynu eegno markaynu eegno kooxda sports labaiyo gool iyo dhaliyo shan goolna waxawy ku labaatan kulan u ciyaaray dhammaan tartamadooda idil koox kubadda cagta sports xilli ciyaareedkan sidoo kaleetona xulka wadanka south korea boqol kulan ayuu ciyaaray son wuxuu u dhaliyey afartan iyo gool shan iyo toban marka sanadkan waxaa leeyahay eh, south korea waxay ka mid yihiin wadamada aadka u qatarsaban sanadkan koobka asian kaabka haddaba groupkan eh, uu hogaaminayo ama xulka wadanka south korea waxaa hogaaminaya groupkan waa group e yordan iyo south korea ayaa min saddex saddex dhibcood leh baxreyn iyo maleeshiyana waa malaysia weyaan iyaguna wax dhibco malahan oo waa la garaacay oo daro ay qaateen xulka wadanka yordan ayaa afar gool iyo waxba ku garaacay xulka wadanka malaysia marka waynu arki doonaa malaysia sanadkan waxaa la saadaalinaya in guruubyada ku hari karayaan dhegeystayaal weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowlada cadda kulmiya magaalada muqdisho dhanka kaleetana markaynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxaa loogu baaqay in dabcan ay lasoo wareegaan laba ciyaaryahaan ayaa jira labadaas ciyaaryahaan waa kuwa aad eed u khatar badan sanadkan dabcan waxaa laleeyahay haddii ay soo qaataan horyaalka brimilig inay ku guuleysan doonaan haddaba kooxda kubadda cagta arsenal waa lagu maadeysanaya kadib markii kooxda kubadda cagta gandars xil ciyaareedkan markaad eegto ciyaaryahaanada ugu goolasho badan horyaalka brimileaga markaan eegno bukayo saka lix gool ayuu haystaa keliya taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ganaris ciyaaryaanka ugu goolasha badan horyaalka brimier leaga uu yahay ninka lagu magacaabo ciyaaryaanka aadka u khatarta badan bukayo saka marka waxaa leeyahay ciyaaryaanka kale richardson oo ciyaara kooxda kubadda cagta sports ayaa ka goola badan dhammaan weeryahanada kooxda kubadda cagta ganaris sa darteed leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal waa in ay markaasi doontaan weeraryahaan oo sanadkan ku hogaamin karaya kooxda kubadda cagta ganaris in dabcan horyaal bermaleega ah uu farta ka saaro arsenal mudooyinkii ugu dambeysayba waxay daba ordeysay eh, ciyaaryahaanka u ciyaara kooxda kubadda cagta brenford ninka lagu magacaabo evan tony toney waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan arsenal ee doondooneyso laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee eh, brenford waxa uu shaaca ka qaaday in evan tony uusan macquul ahayn inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo e bremford marka wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa ciyaaryahankana inaynu haysanno wax badan aynu rajeyn doonaa laakiin koox kubadda cagta arsenal waxaa looga baaqay in ciyaaryahaanka eh, aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo eh, bobi farmino ay soo qaataan farmino waa mid kamid a ah ciyaaryahanadii u khatarta badan taarikhda soo maray horyaalka brmeliga marka waxaa la aaminsan yahay in bobi haddii uu yimaado koox kubadda cagta arsenal uu ku hogaamin karayo koox kubadda cagta arsenal inay dabcan horyaalka brmeliga meel fiican ay ka gaarto haddaba bobi farmino diyaar ayuu yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee ganars laakiin waa in mekel arteta isagu qorsheystaa in ciyaaryahaankan uu baadigoobayo marka eh, bobi waa ciyaaryahaan liverpool hore u soo maray waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta ganars haddii ay soo qaataan in bobi farmino wax badan uu qaban doono waxaa jira ciyaaryahaano aan la qabsan karin horyaalka bremeliga tusaalahaan oo kale waxaa jira ciyaaryahaano dabcan u baahan waqti laakiin waxaa leeyahay boobi farmiin haddii ay soo qaataan arsenal xil ciyaareedkoodii way badbaadin karayaan oo waxaa la aaminsan yahay sanadkan kooxda kubadda cagta arsenaal in meel fiican ay ka gaari karayaan haddii ay soo qaataan xataa waxaa loogu baaqay inay soo qaataan ninka lagu magacaabo karim benzema marka oo manchester united iyo weliba chelsea ay daba ordayaan ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan markaa dabcan u baahan inuu dabcan yimaado yurub marka waxaa leeyahy lakiin boobi farmiino way heli karaan waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta arsenal haddii horyaalka bermeliga u baahaya inay soo qaataan mudooyinkii ugu dambeysay waxay daba ordayeen ciyaaryahaan eh, dabcan u ciyaara ama ciyaaryahanka ciyaara horyaalka wadanka sbain oo hore u ciyaari jiray ama hore ka tirsanaa kooxda kubadda cagta real madrid marka ciyaaryahanka ayay daba ordayeen waayadii ugu dambeysay laakiin waxaa leeyahay waa in bobi farmino ay soo qaataan xataa waxaa jira waryahaano kale oo soo qaadan karayaan oo haddii ay macquul tahay arsenal eh, waxaa jira ciyaaryahaano kale aada u khatar badan waxaa leeyahay xataa roberto lowanduski way heli karayaan kooxda kubadda cagta arsenal hadii ay ciyaaryahaanka mashaareedkiisii ay siiyaan oo dabcan eh, ninka lagu magacaabo shafi eh, hernandes ayaa la leeyahay waxaa macquul ah in haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta ee eh, barcelona inuu dabcan uu kooxda kubadda cagta barsha ay ka tegi karayaan ciyaaryahano markaasi muhiima ah sida roberto lowanduski haddaba roberto londiwiski waa ciyaaryahaan aada u khatar badan hadii uu yimaadana kooxda kubadda cagta arsenal wax badan uu qaban doono marka arsenal keliya waxaa loogu baaqay weeryahaan weyn weeryahaan khatar badan inay soo qaataan si sanadkan ay horyaalka premier leaga ay meel fiican ay ugu gaaraan arsenal haddii kooxda kubadda cagta ee eh, ay badin lahayd way ka sarmari lahayd marka mina afartan dhibcood ay wada leeyihiin inkastoo arsenal kulan uu dhimaya marka arsenal waxaa loogu baaqay in haddii ay u baahan yihiin wariyahaan ay soo qaataan robert olanduiski ama ninka lagu magacaabo xiryaanka aad u khatarta badan bobby farmino sidoo kaleetna markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool waxaa loogu baaqaya in laba ciyaaryahan ay qaataan waa ciyaaryahaanka belhinha oo u ciyaara kooxda kubadda cagta fulham balhina waa mid kamid a ah ciyaaryahaanada u khatarta badan kooxda kubadda cagta fulham way daba ordayeen laakiin waxaa loo baahan leeyahay liverpool in laba ciyaaryan soo qaataan sidoo kale dambeed midig ayay doonayaan oo aada u khatar badan ciyaaryahaan u ciyaara kooxda kubadda cagta fulham waana ciyaaryahaan loo arko bedelka ninka lagu magacaabo ee alexander arnold oo macquul ah in kulmada soo socdo laga ciyaarsiiyo qeybta dhexe ee difaaca ama qeybta markaynu eegno ee gudaha ah marka sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool laawacyo badan ayaa dabcan ku dhacay waxaynu ognahay ciyaaryahaano muhiim inay ah ka maqan yihiin oo koobka qaramada qaaradda afrika iyo aasiyanka bay jiraan marka liverpool waxaa leeyahy waa in suuqa kalibsiga iyaguna ay galaan sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta tottenham waxaa leeyahay iyagu xataa sanadkan aadeeda u khatar badan yihiin waxaa la aaminsan yahay kooxda spolis haddii ciyaaryahanada ugu fiican ay u salaabtaan sida madison iyo son iyo ciyaaryahanada kale in xataa ay ka fiican yihiin kooxda kubadda cagta liverpool ayaa leeyahay sanadkan marka waynu arki doonaa horyaalka bermeliga waa laisku hayaa liverpool ayaa hogaamineysa sidoo kaleet koxda kubadda cagta mancity iyo weliba astovilla iyo arsenal iyaguna way saxayaan kooxda kubadda cagta sboori sanadkan wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwar idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddiinu eegnana wararka kale ciyaaraha jira haddiinu eegno kooxda cagta chelsea weliba kooxda cagta manchester united ayaa waxaa laleeyahy waxay ku dagaalami doonaan ciyaaryahankii hore kooxda cagta real madrid karim benzema karim benzema ayaa isha ku haya inuu dib ugu laabto yurub bilo kadib markii uu ku biiray kooxda sacuudi arabia ka dhisan ee lagu magacaabo itixaad iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united iyo chelsea ay xiiseynayaan ciyaaryahankan aadka u khatarta badan bishan aynu ku guda jirno soddon iyo lix sano jirkan ayaa soo afjaray afar toban sano oo uu ku sugnaa caasimadda sbein ee madrid bishii juun ayaa lasoo dhaafay isagoo oo saxiixay heshiis saddex sana oo dabcan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo itixaad ee doonayso ama itixaad bisha bil ahaan ay siin doonto ama sanadkii ay siin doonto lacagdan soddon iyo lix milyan xil ciyaareedka karim bizema waa mid ka mid a ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanee taariikhda soo maray kooxda kubadda cagta madrid laacibka hore ee faransa ayaa dhaliyay labayo gool labaatan kulan lagu saftay balse dhibaato ayaa ka bilaabatay sacuudiga oo isagu ma doonayo inuu sii joogo kooxda kubadda cagta sacuudi arabiya maadaama kooxdiisa aysan wanaagsaneyn xilli ciyaareedkan sida laga soo xigtay wargeyska maarsha lagu magacaabo benzema ayaa ku dhibaatoonaya inuu la qabsado ee dalka sacuudi arabiya sidaa darteeda xiddiga reer faransa ayaana doonaya inuu ku laabto horyaalka yurub inta lagu guda jiro suuqa january haddaba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united ayaa leeyahay waxa ay noqon doontaa koox markaasi dabcan gacanta ku dhigi doonta ciyaaryahaankan waana mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu khatarta badnay taariikhda horyaalka ama horyaalada yurub soo mara marka ciyaaryahaankan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta manchester united way doonaysaa oo waxay doonaysaa inay gacanta kusoo dhigaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta real madrid waxaa macquul ah in si shooga ah ay ku qaadato maadaama tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta real madrid sanadkan ay doonayso in ay mar kale ay ku guuleysato oo markoodii shan iyo tobanaad taarikhda ay ku guuleysaan haddaba markaynu eegno kooxda chelsea xataa waxay ka mid tahay kooxaha doondoonaya ciiryaankan karim benzema haddaba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united iyo weliba chelsea keeba ayuu ku wanaagsan yaha leeyahay sanadkan markaynu eegno kariim bizema mar weliba waa ciyaaryahaan weyn waa ciyaaryahaan aad u khatar badan waa ciyaaryahaan saameyn badan leh mar weliba ciyaaryahankan haddii ku biiro chelsia ama haddii uu ku biiro kooxda kubada cagta ee manchester united wax badan ayuu ka bedeli doonaa markaynu eegno benzema bizema waayihiisa kubada cagta markii aynu eegno kooxda kubada cagta real madrid kulan uu ciyaaray wuxuu u dhaliyey gool waxaana uu caawiyey goolal gaaraya gool kooxda kubadda cagta al-itixaad oo uu doonaya inuu dhowaan ka tago dhammaan kulamada oo idil wuxuu u ciyaaray afarlabaatan kulan shan iyo toban gool ayuu u dhaliyey lix goolna waa ugu halka xulka wadanka faransa uu ciyaaray kulamo gaariga sagaashan kulan wuxuuna u dhaliyey goolada gaariga soddon gool saddex goolna waa uu caawiyey sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta olombic leon oo uu ciyaarayay mar boqoafartaniyosiddeed kulan ayuu u ciyaaray lixdan iyo lix gool ayuu u dhaliyey labaatan gool ayuu caawiyey taasoo ka dhigan in koox kubadda cagta real madrid wakhtigiisii ugu fiicnaa uu soo qaatay xiryaanka bizema lagu magacaabo waayihiisii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta real madrid waa iyo markaasi oo ay kooxda kubadda cagta marangeyska jamis liiga ay ku guulaysatay afartan lix kulan ugu ciyaaray xilciyaareedkii iyo xilciyaareedkii afartan iyo afar gool ayuu u dhaliyey shan iyo toban goolin uu caawiyey waana xilciyaareedkiisii ugu fiicnaa waayihiisa kubadda cagta markaynu eegno xil ciyaareedkaasina waxa uu ku guulaystay abaalmarinta baalandooro waana ciyaaryahaan ka mid ah ciyaaryahaanada ugu khatarta badnay taariikhda soo maray kooxda kubadda cagta ee marangeyska haddaba xil ciyaareedkan labaatan kulan ayuu u ciyaaray kooxda kubadda cagta alitixaad labaiyo toban gool ayuu u dhaliyey shan goolna waa u caawiyay taasoo ka dhigan in xil ciyaareedkan uu weli u wacdareynayo laakiin kooxda kubadda cagta alitixaad ayaa dabcan markaan doonaysaa inay iska fasaxaan maadaama isagu ku qanacsaneen kooxda kubadda cagta manchester united waxaa laleeyahay haddii ciyaaryahankan ay soo qaatan way guuleysan kartaa maadaama kooxda kubadda cagta manchester united ay u baahan tahay in xil ay ku guuleystaan eh, kaalmaha eh, saddexaad iyo afaraad oona tartanka james leaga xil ciyaareedka soo socda ay ka qayb galaan kooxda kubadda cagta chelsea xil aad iyo aad ayay ugu jaban tahay markaynu eegno waxayna ku jiraan kaalinta sagaalaad ee horyaalka bermeliga xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta blues waxay dhaliyeen goolal gaaraya ah soddon gool taas oo ka dhigan in xil ciyaareedkan ay ka mid yihiin kooxaha ee eh, goolasha ugu yadhaliyey xil ciyaareedkan waxaa ka badan kooxda kubadda cagta breyton oo sideed gool dhalisay waxaa ka badan kooxda kubadda cagta spors afartan gool arsenal ayaa ka badan soddon iyo todoba gool waxay dhalisay afartan iyo saddex gool masiti waxay dhalisay horyaalka bermeliga afartan iyo gool liverpool waxay dhalisay afartan gool marka waxaa leeyahay manchester united xil ciyaareedkan waa kooxda ugu liidata kooxaha waaweyn ee begsigiska loo yaqaano xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester united waxay dhaliyeen goolal gaaraya afar iyo labaatan gool xil ciyaareedkan brmerliga taasoo ka dhigan in xil ciyaareedkan gooldhalintooda ay aad yaad u liidato marka waxaa leeyahay manchester united way u baahan tahay sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsena waa u baahan tahay marka kariim benzema waa ciyaaryahan suuqa yaala mar waliba waa ciyaaryahan aad aad u qatar badan waynu arki doonaa cidda uu ku biiri doone laakiin wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ah kooxda ugu cadcad ee karim benzema soo qaadan doonto weligooda way dhici jirtay ciyaaryahan ka taga kooxda kubadda cagta madrid ama ciyaaryahaan taariikh ahaan ku wanaagsan koox kubadda cagta madrid yimaaday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo marengeyska ee yimaaday koox kubadda cagta manchester markaynu eegno hadda kasamirow oo real madrid wax badan la soo joogay ayaa kooxda kubadda cagta manchester united jooga sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan ee rafael fareen oo kooxda kubadda cagta real madrid koobo badan kula soo guulaystay ayaa jooga marka halkan ronaldo oo isagu waqti fiican kusoo qaatay marengeyska ayaa mar kale ku laabtay manchester united marka waxaa leeyahay kariim benzemana waa macquul inuu ku laabto sababtay tahay kooxda kubadda cagta manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta madrid taariikh mar weliba ciyaaryahaanada ayay kala qaadan jireen inkastoo hadda kooxda kubadda cagta madrid xataa u baahantahay kariim benzema mar kale soo celiyaan laakiin waxaa leeyahay manchester united waa kooxda koowaad ay aadaad u dandaneynayso in mar kale yurub ay ku soo celiso ninka lagu magacaabo kariim benzema système, Rap One, Chanty. dhanka kale tana dhegeystayaal haddiinu eegno xaaladda ciiryaanka lagu magacaabo kelin imbabe xidiga kooxda kubadda cagta b h e keliyan ayaa la xaqiijiyay inuu ka degi doono kooxda kubadda cagta b h e dhammaadka ciyaareedkan wararku waxay sheegayaan in haatanba kooxda kubadda cagta b h e ay doonayso inay ciyaaryahankan iska fasaxaan ayna si xor ay doonayeen inay ku fasaxaan inkastoo kooxda kubadda cagta madrid la leeyahay ciyaaryahankan ma bixin doonaan mushaareedka waalida ah uu dalban doono xidiga lagu magacaabo keliyan baabi ayaa la xaqiijiyay inuu heshiis cusub u saxiixi doono ee kooxda kubadda cagta madrid ama waxaa leeyahay wuxuu sii joogi doona kooxda kubadda cagta b g heshiiska imbaabe ee kooxda kubadda cagta b haday macquul noqoto waxaa leeyahay lacag waaliha ama mashaar waaliha ayaa loo soo bandhigi doona kelin imbaabe waa ciyaaryahaan aad u khatar badan afartii sano ama saddexdii sano ugu dambeysay kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ciyaaryahaankan doondoonaysay marka marengeyska waxay doonaysaa in weerarkooda ay ku xoojiyaan haddaba waxaa la weydiiyey markii kooxda kubadda cagta real madrid ay ku guulaysteen tartanka subarkaabaha isbaanishka gudaha waddanka sbein ninka lagu magacaabo ee eh, valentina bares ayaa la weydiiyey bal ka waran ayaa la layidhi ciyaaryaanka lagu magacaabo kilin baabe wuxuu shaaca ka qaaday hadda waxaynu haysanaa ciyaaryahaana daayara waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan wax badan ayay noo qaban karaan laakiin markaad eegto koox kubadda cagta madrid fenicia jiad rodrigo iyo judi bilgam ayay haystaan waa ciyaaryahaan aad aad u badan laakiin ujeedkeena waxa uu yahay uu leeyahay ninka lagu magacaabo valentina bares in ciyaaryahaanad noo jooga aynu sii haysanno kimbaabe waa ciyaaryahaan wanaagsan laakiin mar waliba kooxda kubadda cagta madrid way doonayaan kelin mbabe kelin mbabe ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan loo arko mustaqbalka inuu ku guulaysan doono baalandior marka xil ciyaareedkan shan kulan ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee b g afar waa lix gool ayuu u dhaliyey afar goolna waa uga caawiyay marka ciyaaryahankan aad iyaad ay u khatar badan yahay ciyaaryahaankan ayaa ah taariikhda ciyaaryahaankii ugu goolasha badnaa kooxda kubadda cagta b h waxa uu u ciyaaray kulan waxaana uu u dhaliyay goolal gaaraya gool goolna waa uu caawiyey xulka wadanka faransiiska kulan ayuu u ciyaaray gool ayuu dhaliyey goolna waa uu caawiyey halka kooxda kubadda cagta monoko oo uu mar ka tirsanaa waxa uu dhaliyey goolal gaaraya gool goolna waa uu caawiyey kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada idil klin imbabe xilciyaareedkiisii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta b g e, waa xilciyaareedkii markaasi oo afartan iyo laba gool u dhaliyey kooiyo toban goolna uu caawiyey dhammaan tartamadoodii afarta laba kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta b g e. ayuu ahaa xilciyaareedkiisii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta b e uu ciyaaro xil ciyaareedkaasina kuwii labaatan gool ayuu u dheliyey labakunsagaaliyotobankii soddonsagaal gool ayuu u dheliyey labakun labaatankii soddon gool ayuu u dheliyey labadakun kow iyo gool ayuu u dheliyey labadakun labaiyo labaatankana gool ayuu dheliyey labakun saddex labaatankana xil ciyaareedkii hore afartan iyo kow gool ayuu halka xil ciyaareedkana lix iyo labaatan gool uu sii marayo marka kilian imbabe waxaa leeyahay ugu dambeetii waxaa la saadaalinayaa inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta marengeyska b h e. waxay diyaar u tahay ciidayaankan inay mar kale ay cishtaan laakiin b h e waxaa leeyahay kuma qancin doonto ninka lagu magacaabo kilian imbabe hadaba kilian imbabe waa ciyaaryahaan dhashay labaatanka decembar magaalada baariis ayuu ku dhashay dhalash ahaan ama sal wax wuxuu kasoo jeeda wadanka cameroon marka waa shan iyo labaatan sana jir waxaa leeyahay koox kubadda cagta madrid ayaa uga cadcad in ay qaadan karto ninka lagu magacaabo kilian imbabe guud ahaan barnaamijka ciyaaraha doon idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan aan soo gabagabayna noola kulanti